الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الثالث عشر إذا وقع في الكتاب ما ليس منه فإنه ينفى عنه بالضرب أو الحك أو أو المحو أو غير ذلك inta waxaa laga hadlayaa shalay waxaan ka hadlaynay haddii ay wax maqnaadaan wixii maqan dariiqada loo qorayo iyo jihada loo qorayo iyo calaamada tusinayso ayaan ka hadlay inta cagsigeeda waa wax dheeraad ah kitaab ku jira aan loo baahnay dariiqada loo tiri lahay maxay tahay labadii masalo isku cagsi a markaasuu musanifka idaa waqaca fi lkitaabi maa laysa minhu fainahu yunfaa canhu idaa waqaca fi lkitaabi kitaabkii hadduu dhex dhaco maa laysa minhu waxaanan kamid ahayn fa inahu midkaas yunfaa canhu can ilkitaabi waa laga nafyinayaa layskuma diidana khilaaf haddii kitaabkii waxaanan loo baahnayn ay ku jiraan sadarkii asoo laba noqday kelima dheeraad aha ku darsantay khalad aan ba loo baahnaynuu qofkii qoray marka fainahu yunfa canhu in laga bixinayo hadalka ma joogo lakin ma hiy ariiqa bidarbi darbi manaa hariiqid waa sadarki saas loo hariiqo khadad ama qalinki aad dul saartay rag aad ku siisa darbi wa aw ilxaki in la xogo aw ilmaxwi in la tiro aw gayri dalika iskula dhowa xakiga wuxuu ku imaan karaa haddii uu ay warqadda xajmigeeda u weyn yahay oo haddii la xoga aysan duleyshanaynin waa imaan kartaa marka tartiib yaraa saas lagu leeyahay meeshii way caddaanaysaa markay caddaato kadib baa waxaa lagu qorayaa qoraalkii saxda ahaa saasay noqonaysaa marka intaas weeyaan markaasuu musanifku wuxuu uri waadarbu khayru min alxaki walmaxru wadarbu in in sadarkii la hariiqo yaa khayru min alxaki in la xogara ka fiican walmaxwi in la tiro waxaa ka fiican sadarkoo sidiisa u nool oo xuruuftiisa qabo in qalin saas loogu kor jiido xarafkii dheeraadka ahaa marka waana loo jeeda maxaan ku yihahdaa in matruug yahayna waxaa weya khadkaasaa tusinayso waruwina can alqaadi abi moxamed ibni khalaad raximah llahu tacaala qaala qaala asxaabuna alxaku tuhma bu in wixii la xogo tuhmay keenaysa waxaa laga yaabaa tuhmadaas inaadan garanayn waxaa weeyaan marka qaarkeed dad mudalisiin ah iyo canti oo kale ay xadathani u bedelayaan say u suuro gasha markaas meeshii ah inta la xogo iyo canti oo ninkaa mudaliskiisa xadathani ama magaciyaa ah magac kale lagu bedelaya xaki marka tuhmadaas uu keenayaa laakiin haddii sadarkii qalin la dul raaci wixii hoos ku qornaa in loo jeedo wixii saxda ahayna markaa laga tago wax tuhmo ah keeni mayso wa akbaranii man ukbira can ilqaadi ciyaad wuxuu ri waakbaranii waxaa ii waramay man ukbira nin ka loo khabray can ilqaadi ciyaad waa saaxibu kitaab ilmaac qaala samictu shaykhanaa abaa baxrin sufyaan bn alcaas alasdi yaxkii can bacdi shuyuukhi anahu kaana yaquulu wuxuu dhihi jiray kaana shuyuukhu yakrahuuna waxay nici jireen xuduura sikiin midida in la keeno majlis asamaac meesha wax lagu maq oo sheeka xadiidka looga maqlayo midiyaal in la keeno midiyaal lagu dagaalama ma ah leesh xataa laa yubshara shay saan wax loo maqaar bixinin bashara haddii la yidhaahdo macnaha waxa weeyaan jildigiisuu qaaday bashara oo manaha anahu akbara bima yasuruhu ma laga hadlay laakiin abshara iyo bashara haddaad aragtid waxa weeyaan bimacnaa fiiqiday u dhowdahay xataa laa yubshara shayu shay sidaan aan loo fiiqin lianna maa yubsharu minhu midka la fiiqayo la tuurayo rubamaa yasixu fi riwaayatin ukra riwaayo kale inuu ku asaxaa dhici karo dad maanta intaad midi qaadatid oo xarafki aada goysa haddaba haddaan haddaan sakiin intan keena aan saas ihahdo qaala waan tiri kara taasaa loo jeedaa absharka marka waxaa rabta ku magacaabo adiga af soomaaliya u dhali marka wuxuu leeyay maanta waxaa dhici karto intaad midi qaadatid qaatid labadii sadar ama halkii xaraf aada tirtid oo aada xogtid wixii aada xogteen gadaal dambe ay ka caddaato annaha saxiixa inay tahay laakiin haddii kor laga marin lahay qarinka hadhowti dambo haddana waxaa weeyaan qariiqo istidraag ah loo samayn lahay in khaladkaas u tiritaankaas uusan jirin ee waxa meesha ku qoran saxa yihiin in in loo akriyo markaasuu yihi waqad yusmacu lkitaabu ama waqad yasmacu lkitaaba maratan ukra waqad yasmacu tilmiidki inuu maqlaa laga yaaba alkitaaba maratan ukra calaa shayin aakhar calىa shaykin aakhar yakunu maa bushira waxuka wixii la fiiqay oo la xogay min riwaayati haadaa midkaan riwaayadiisa saxiixan inuu yahay dhici karta fi riwaayati alaakari ninka kale riwaayadiisa sheikhaan markaad wax ku akriso waxaa ma jiraan oo ku yiri haddaad markaas wixii aada fiiqdid ama aada intaad midiqaysid aada xogtid وqرأت نفس الkتاaب على شhيk آkخر يمkن an يقرأ lka عalى وجه ثاني oo aad ka shallaysid markaa wixii aad tirtay ina min jadيid haddana inaad uqortid ay noqoto فيحتاaج wuxuu ubaahana markaas ilىa ilحاaqii mar labaad in la haleeshiyo baعda an bshira markii oo la fiiqa kadib وهو إdaa خطa عalayhi hadii qalin la dul saari lahayne min riwaayaة الأول wasaxa cinda alaakhari uktufiya bicalaamati alaakhari caleyh bisixatihi yiri markaa yani manaa wahwa idaa man wahwa low anahu khata calayhi manaa hadii meeshuu ka u ka tiri lahay hadduu qalin saas u mari lahay min riwaayat alawali ninka hore riwaayada waa khalad ku yiri haddaad qalin saas u mari lahayd oo wasaxa cinda alaakhari midka kale uu ku yiraha wixii aad tirtay waa sax uktufiya waxaa lagu kaaftoomi lahay bicalaamati اlaakhari calayhi aakhiri aakhari bicalaamati اlaakhari calayhi midka kale calaamadiisa bisixatihi meeshii qarinka la mariyay yaa sax haddana lagu qoray marka waxaad ogaanaysaa ana hada صaxiix biriwaaya wa khata biriwaaya thani marka naskina waa ku yaalaa waxna iskama aadan goynin tii horena khaladkiisana waad ishaartay midaan saxiixnimadeedana waad ishaartay labadaba waa dhici kartaa buu kuleeyahy ayib <clears throat> uma inahum اkhtalafuu fii kayfiyati fi kayfiyati darbi sida oo darbiga waa saa soo sheegna waa qalin marin waay fi kayfiyati darbi waa isku khilaafeen faruwina can abi mحamed bn khalaad saaxib kitaab المحدث الفاصل فmhrmuzi qaala wuxuu yiri أjwad الdarbi waxa weeyaan an laa yuطmasa اlmadrubu عalayhi midka xariiqinta la dulmarinayo inaan in lagu tirin waay bal yukhaطu min fawqihi sadarka korkiisa xadka la marinayo xatanaa la marinaya jayidan wanaagsan bayinan cad calىa ibطaalihi inuu waxaan baadilihii tusinayo wayuqra' min taxtii hoostiisa waxa ku yaalane la akrinaayo maa khuta calayhi wayuqra' maa khuta calayhi min taxtii waxa qarinka la dormari waxa ka hooseena la akri karo suuro iska waadixa weeyaan sadarka aniga qalinka nafsa sadar ma marinay korkiisaan marina bixayta alifta iyo ay geeskeeda ka gaarayso mathalan sadarka hadduu saas yahay meeshaasaa la marinayo sadarkii hoose markaan qalinki adul yaal inuu khalad yahay waa la ogyahay sadarkiina ma tirno xuruuftiisina waadix weeyaan marka sidaasaa loo meeshaasaa la marina halkaas sadarkiin waa hoose la taaban maayo kor korkiisaa la marina sadarkii marka waa la akri karaa darbigaas waxaa laga fahminaya sadarkaa inuusan jirin waxa la diidana waa la akri karaa oo khaladka maxay yihin qofka bani aadamkaa ah waxa oo la tiray inuu ogaado uu rabaa marka wuxuu leeyahay ajwadu darbi anlaa laa yudmas almadrubu caleyh haddii qarinka laakiin sadarka la dul mariyo lama arkaayo bal yukhadu min fawqihi sadarkaas korkiisa waaa la waxaa la hariiqayaa khadan jayidan bayinan calaa ibtaalihi in waxaan baatil yahay khad tusinayo la dulmarina sadarka wa yuqra-u la akrinayo min taxti hoostiisana maa khuda caleyh khadkaan waxa la dul saaray waxa ka hooseyn in la akri karo yaa la rabo wyuqra maa khuta calayhi min taxtii saas halkaas qayb wa ninkaa warkiisa waadix weeyaan sadarka lama taabsiinayo hariiqinta sadarka korkiisa la marinaya marka waxaa la ogaanayaa waxa ay hariiqinta dul saaran tahay oo dhan inuu mubtal yahay oo la buriyey laakin fi lwaqti nafsihi waa bayin oo la akri karo wa marka taas waa hal qayb waruwina can qaadi ciyaad maa macnaahu ina ikhtiyaaraat daabiطiina dadka wax dabtiya doorashayaalkooda اkhtalafat fi darbi way isku khilaafeen fa faakharuhum sida ugu badan waxa weeyaan calaa madi اlkhadi khadka in lagu taagayo cala almadruubi calayhi midka la tirayo mukhtaliطan asoo ku dheehan oo ku darsan bilkalimaati اlmadruubi calayha kalimaadka lagu oo oo la tiray wayusamaa dalika shaqa lagu magacaaba tan waa tii cagsigeedii sadarkii naftigiisi aa qalinkii lagu jiida asigaa la dhexmarinaya tii hore waxay ahayd waa la kormarinaya sadarkana waa la akrinaya waadaxay ahay tanna nafsa satri baa mukhtalitan waa sida anaga aan badanaa naqaano lo markaan qori jirna ama haddaa dad warqad aada qortida wixii kaa khaldamaa isla sadarkii iyo xuruuftii waa laisdhexyaacsina hal qayb waay macnaha waxaa taas adkaanayso waxaa la tiray inaad akriso marka ninkaa wuxuu kuley in aksmaba loo baahna shay baatil oon bajirin buu awalba ahay marka qalinkaaba la marsiinaaba shakigaa lagaa bixinay qolaa saas qaba shaqi macnaha waxaa weeyaan wixiio yani wa sadci baa layidhaha asalkiisa wixiio macnaha adoo meel god ka qoday oo kale wa yani markii aad qalinka ku jiidid oo adigoo dhul macnaha ama eh, meel biyo ay maraan oo kale qalinka ka dhigtay oo god ka dhigtay macnaha wixii ka hooseyna ay waxba ka jirin oo kale ayb wa minhum man laa yakliطhu waxaa kamid ah niman hariiqitaankii iyo khata-i aan isku daraynin wayuhbituhu fawqahu korkiisa sugaayo laakinahu yacطifu wuxuu ku laabayaa طarafay اlkhati khadka labadiisa طaraf calىa awali اlmadruubi calayhi midka oo la oo la oo la tirayo awalkiisa iyo wa aakhirihi tii horoo kale waayo waxay ka duwan tahay keli a ah. markaan sadarkii kol mariyo markii meeshii khaladka aan gaaraan hoos u dejinaa kana hoos marka saas saas markaan idhaahdo on labadii kusoo celiyo tii hore taasa sadarka saasaa loo kormarinay tanna sadarkii markaan mariyo dhameeyo meeshii ku aadaan intan u dejinaa intana waan u dejinaa labada marka sadarkiina waa koreeya laba qoto hoosena waa u sameey ulajeedada waxa weeyaan khaladka intaasu ku kooban yahay meeshaan waa kusoo bilowda awal madruub midka la qaldae iyo wa aakhirihi sadarkii korkiisa yaa laba qayb loo dejinaya yactif saas ayib wa minhum man yastaqbixu hada wa yaraahu taswiida wa ومنهم minhum waxaa kamid culamadii man yastabixu hada midkaan nin xumaysanayo wayaraahu taswiidan ku arkayo kitaabkii oo la madmadoobey iyo wa tadliisan waa isla madoobeyn talaasim haddaad maqasho wa isku dhex yaacsanaa la yihahda tadliiska idna madoobeyn le bal yuxawiqu calaa awali kalaami almadruubi calayhi binisfi daayiratin wakadalika fi aakhirihi waa qowl saddexaad ah. wa xowri khadkaan la diidayo kitaabkii qaab daqaanay maba ku jirtaba qolo kala ah. wa muxuu sameynaa bal yuxawiqu waa waxa weyaan waa wuu koobayaa taxwiiq waxa alixaatatu bishay yaa la bal yuxawiqu calaa awali kalaami kalaamka awalkiisa wuxuu ku wareejinayaa almadruubi calayhi la la tiray binisfi daayiratin daa'ira niskeed wa kadalika fi aakhirihi daaira fiiri hadda daaira waa wareegaas waa sax niskeed maxay noqonaysaa intaas waa waa hilaaleyn waa markaan hawaamista la bixinayo low laba hilaalo soo looma samey marka khaladkii koobaad nisfa daaira meeshii kasoo bilowda khaladka markuu dhamaadana nisfi daaira marka laba laba hilaala isku aadan labadaas hilaal maa baynahumaa waa baatil weeyaan marka waaad waxaad qaadatay kitaabkii wuu qurxan yahay hariiqitaankii dheera u diidaya oo kitaabka taswiidka u ah laakiin waxaa qasadkaaga filan labadaas waa daaira niskeed iyo daaira niskeed haddii saan la wadiilaa koobaad inay noqonayso nisfa daairana hal qayb u ah taasaad ku samaynaysa ayb wuxuu le waida وإذا waida kahura alkalaamu almadruubu caleyh kalaamka la tidha hadduu bato faqad yafcalu dalika midkaas inuu sameeyaa laga yaabaa fi awali kuli satrin minhu kalaamka oo la tirayo sadar kasta awalkiisa iyo wa aakhirihi waxa weeyaan masalan toban sadar a khalad noqotay sadarkan kastaba awalkiisa iyo iyo akri sadarka labaad awlka iyo akri sadarka saddexaad awl iyo akri sadr afraad saas sadr aloo tira sadarkan awalkiisana muxawaq wathani aakiruhu muxawaq awl thani muxawaq thani wahaakada hal qeyb ah. way wuxuu leeyahay waqad yuktafaa in lagu kaaftoomaa laga yaaba bitaxwiiqi wareejin calaa awali kalaami wa aakhirihi ajmac kalaamka dhan oo khaladka ah tobankiisa sadar awalkiisa iyo sadarka tobanaad aakhirkiisa bas tii hore maxay ahayd sadar sadar tanna waxa weyaan kalaamka khaladka ah isku soo koob ko laba saddex afar shan shan sadar u noqday awal sadri oo shan oo kowga ah iyo khaamis sadr yani laba ajmac saas wa calaa awali kalaami wa aakhiri ajmac saas weya ayb wa min alashyaai waxaa kamid waxaan o dhan waxaa khilaafaadki wa min aashaahi waxaa kamida ah sheekhyaalkii man yastaqbixu darba tirinta nin ay oo xumaysanaya iyo wataxwiiqa wayaktafi ku kaaftoomayo bidaayiratin sagiira awala ziyaadati iyo wa aakhiraha daaira nisfa daaira ma aha yani maanta waxa weeyaan awal khalad awal khalad daairo aakhir khaladna daaira kale tii hore nisfu daaira oo hilaaliya aheed waa iska waadix weya ayb wayusamiiha sifran ir sifrka waxa weeyaan o oo waxaan hadda la qora arqaamtan mahiya alcarabiya miya masakeyrka keyrka hadda musanifka sifir wuxuu u qoray nisfi daaira daaira inay tahay daairadaas waa lugal ingiliiziya markii hadda arqaamta ingiriisiga ahaa daaira sifirka loo qora sax walala midaan kale dhibac u dhihi lahay nuqta buu dhihi lahay ma dhihin marka waxa noo qoran arqaamtan hadeertaa midda hadda carabi aan unaqaano aqoro waxay leeyiin maya maba aho carabi iyadaa ingiliisiya midda carabi oo laga keenay waxa weyaan oo midda ingiriiska oo sidaan loo qorayo sida sifirka oo kale daaira ay tahay laakiin sida saxiixa ah arqaamtan waxaa weeyaan tatawuraad badan ay soo martay aakhir man ukiya minhum lhunuud ayagana thaqaafaadkii ka hore oo qumamkii ah, ah, ciraaq deganay baabiliyiinta iyo wixia laga soo qaatay marka waxaa loo ogaaday arkaantii u isku darsan tahay waad arkay kelimadan sidka loo qorayo sabcadii ka horeysana carabi ah sidii loo qoray marka isku shaandhayntan in lakala bixiyo waa camal mustaxdatha w laakin arqaamta mid ramliya la yihahdaa turaabtaa lagu qori jiray mid waxaa laga keenay maxaan ku ihahdaa qoladii baabiliyiinta marka wax loo haayo oo xaqiiqo ah ma jiraan laakiin eh, almutafaq caleyh waxa weeyaan hadda sida ay kutubta ku qoran tahay istilaax in qoladaas carabta ay leedahay sax intay asarkeeda saan masamean masalo kale u ah xuruuftan kalena in hadda ay tahay xuruuf laatiniya inay tahay sidaas ah hadeertaan lagu dhamaystiro ayb marka wuxuu ri warubamaa kataba bacduhum calayhi qaarkood inuu ku qoraa laga yaabaa la inuu ku qoro fi awalihi awali kalaami اmadrub iyo wala inuu ku qoro fi aakhirihi ilaa ma dad qaba maa jira labada waa dhici karta rubamaa kataba bacduhum calayhi la inuu ku qoro fi awalihi wa ilaa fi aakhirihi kalaamka la tirayo meesha khaladka uu ka bilowday korkiisa sawir korkiisa la lagu qoray bidaayat alkhaط waay markuu meeshii khaladka uu ku dhamaadayna ilaa meeshaanuu ku egyahay marka daaira lama qorin sadar lama tiirin wax lama samaynin laa iyo ilaa yani meeshaan laga bilaabo ha tirinin ilaa meeshaas laga gaaro waxaan dhan macduud ma aha idan saas wa wamilu hada yaxsunu fi ma saxa fi riwaayatin wasaqata fi riwaayatin ukraa midaan dambo wamilu hada midkan oo laada lagu qorayo yaxsunu wuxuu wanaagsanaanayaa fi ma sax fii riwaayatin riwaayo wax sax ku ah wa saqata fii riwaayatin ukraa masalan bukhaari oo kale riwaayaad dadkii qaateen qaarna ay kaamil tahay qaarna naqsigaa ku jira xadiid xadiideynaa ka dhacsa marka xadiidkii laysku khilaafsanaay laa aada awalkiis ku qoray aakirkiisana ilaa hada bictibaari riwaayo waa khalad u ah ama zaaid wa wa bاctibaari riwaaya اأkrana haabita weeyaan saas oo kale wa ama darbu calى اxarfi الmukarari faqad taqadama bاlkalaami fiihi alqaadi abu mحamed ibn khalaad aramharmuzi raximah اllahu taعaalى calى taqadumihi farwina canhu qaala qaala bacd asxaabina tanna waxaa laga hadlayaa laba kelima iskakaa noqoto jaa aad aada qortay markaasaad arkay jaa kale inaad qorto laba kelimo mukarar marka waa midaa dheeraad ah tee baa la tiraa tan hore baa la tiraa ma midadan baa la tiraa ma mid baa calaama loo yeela kayf yani saasaa laga hadlay wa ama darbu cala alxarfi lmukarar xarafkii soo laablaabtay ama kelima ha noqoto oo ama xaraf ha noqdo faqad takadama bilkalaami fiihi in laga hadlo waaa hor waxaa u hormaray alqaadi abu maxamed ibn khalaad aramharmusi raxima allahu calaa taqadumihi yani isagoo ninka ugu horeeyay dadkii ka hadlay buu ahaa faruwina canhu waxaa noogala wariyay qaala inuu yihi qaala bacdu asxaabina ulaahumaa awlaahumaa bian yubطla thani awlaahumaa labadaas waxaa ugu wanaagsan bian yubطala الthani laba kelima hadday iska saa daba noqoto jaa jaa-ad qortay faamharmusi wuxuu ri midda labaadaa la tira tan hore waa baaqi ahaanaysa maxaa yeelay liana alawala kutiba calaa sawaabi markii hore la qoray jaa saxay ahayd ishkaalka waxaa keenay in mar labaad la qoray marka midaan damaa dheeraad ah والثاني kutiba calى الخطأ والخطأ أولى بالإبطاal kalaam waadix wa labadii kelima soo noqoto tan hore hatin lan markii la qoray iyada saxay meesha ku ahay culayska waxaa keenay iyada soo noqotay midaan soo noqotay tir midii sababka loogu qorana baaqiye saas wa qaala aakharuuna waxay yihahdeen inama alkitaabu calaamat lima yuqra kitaabka waxa weyaan calaamo wuxuu u yahay lima yuqra faawlad xarfayni bilibqaa'i labada xaraf midka ku wanaagsan in la baaqi yeelo adaluhumaa calayhi cala almacna wa ajwaduhaa ajwaduhumaa suuratan <laughs> ninkan wuxuu leeya jaa-ad qortay jaa-a kalena waa qortay labadii jaa isku fiiriyaa qurxa midii qurxa baaqiyeel midii xuna tir liannahu kitaabada hadafka laga leeyahay waxa weeyaan inay quraxsanaata macnana ay tusiso kulama kalima kanat اlkalima صaxiixa wa jamiila kaanat adala waad aragtay ninka fartiisa ay qurxantahay akrintiisa kitaabkiisa way sahlantahay kitaabka si fiican u matbacaysan oo had asfar wato wa uu fiican yahay marka lama lama fiirinayo alawal walaakir inamaa ayuhuma ajur laakin nin kitaabadiisa badana qoraalka isma dheera waxba aniga haddaan jaa qor haddaan jaa ku celiyo labadaas badana waxba isma dheeraanay laakin ixtiyaatan adiga labadooda firti qurxan baaqiye ayib wa jaa alqaadi ciyaad aakhiran buu yimiday fafasala tafsiila xasana qaadi ciyaad baa yimid fara-aa wuxuu arkay ana takarura alxarfi xarafka soo laablaabashadiisa in kaana fii awali satrin sadarka awalkiisa hadduu yahay oo أwl sadr jaa jaa ay timaado falyudrab calى الthaani midka labaad hala tiro siyaanatin liwali sadri sadrka awlkiisa soo la ilaalinay can الtaswiidi wالtashwiih in la madoobeeyo laqurax dare wain kaana hadduu yahay takarurkii fi aakhiri sadrin sadarka aakhirkiisa haddii isla dhacaan kelimadii waxay ku dhamaatay sadarkii ah wuxuu ku dhamaaday jaa jaa uu ku dhammaaday falyudrab hala garaaca bui hala tira calaa awalihimaa siyaanatan liaakhiri sadr hadday khaladka meesha u ka yimid laba kelimo ay sadarka iskula dhamaadaan mid ka ha tirin lianna warqada aakhirkeeda ha baaqiya noqoto laakiin kan ka horeeya tir ayib fa ina salaamata awaail sutuur ba ciladii wa sutuurka awaa la nabadgeliyo iyo wa aakhirihaa awaakhirihaa aakhirkeeda can dalika yaa awlaa wanaagsan fain itafaqa axaduhumaa midkooda hadduu noqdo fii aakhiri satrin waalaaakharuna fii awali satrin aakhar hadduu noqdo falyudrab hala garaaco cala aladii fii aakhiri satri sadarka aakhirkiisa fa ina awala satri awlaa bilmuraacaat yani waxaa weeyaan hadda waxaan soo niri awaakhirkii iyo awaailka ilka hala ilaaliyo hadday midna aakhirka dhacdo midna awalka jaa-ay ku dhamaatay sadarka markaasaa jaa-ada haddana awal sadar ka bilowda waa labadii hala ilaaliyo lalahay markaa liannu tan aakhiri sadr ay dhacday oo in la ilaaliyay haboon tahay tanna awal sadr ay dhacday tacaarud baa yimid maxaa la samaynaa midda aakhirkaa la tira tan awal sadri ah yaa la baaqi yeelaha buu kuleeyahay waadix maxaa yeelay markaasuu kuleeyahy faina awala sadri awlaa bilmuraacaat yani waxaa weyaan qaacidada asaaskigu sadarka bilaagiisa u yahay aakhirka dhamaystir wa fain kaana takaruru haddii uu yahay markaan fi lmudaafi aw ilmudaafu ilayh aw fi sifati waa mudaaf mudaaf ileyh cabdullaahi cabdiraxmaan maliku kada oo kala wa aw fi sifati aw fi lmawsuufi rajulun kariim oo kale wa ah rajulki waa mawsuufki kariimna sifadii wa ah. ayib hadday marka ay kuwaas soo laablaabtaan oo mathalan waxaad qortay rajulun kariimun kariim sifadiiaa soo noqnoqotay ama rajulun rajulun kariim aa tiri markaa oo mawsuufkiaa soo laablaabtay sifadii hal xabay noqotay see loo ilaalinaa markaa fain kaana takaruru fi lmudaafi aw ilmudaafu ilayhi mudaaf gulaamu muxamedin mudaafkii hulaamu waaye hulaamu hulaamu aa tiri muxamedin masoo laablaaban hulaamkii mudaafa soo laabla aw mudaafu ilayhi hulaamu muxamedin muxamedin aa tiri ama kitaabu camrin camrin aa tiri mudaafu ilayhi sifa mawsuufa kunu mitaal aw naxwi dalik lam nuraaci xiinaidin ma fiirino أwl الsطr wa aakhirahu ma fiirinayna markaas bal nuraaci waxaan fiirinaynaa alitiصaala xariirka bayna اmudaafi wاlmudaafu ilayhi ay xariirsadaan iyo wanaxwihimaa fi اlhai qoraalka falaa nafsil bidarbi ku kala faslimayna baynahumaa wanadribu calى اlxarfi baan aan garaacaynan tiraynaa almutaطarifi ee soo laab gaarka dhacay min almutakarir duuna اlmutawasط fiiriya hadirta sadarkia wuxuu ku dhamaaday gulaamu muxamedin markaasaad muxamedna awel sadr ku qorta maxaa soo laablaabta dirka mudaafu ilayh gulaamu muxamedin laakiin gulaamu muxamedin waxay iswataan labadoodii oo iswato yay aakhir sadr soo dhaceen muxamedna wuxuu soo dhacay kale oo mukarar ah awel sadr qaacidadii hore aan soo sheegnay waxay ahayd in muxamedkan oo sadarka ku dhamaaday in la tiri sida loo baaq yeelo awal sadr laakin mudaaf mudaafuley inay isla jiraanaa wanaagsan inay isla jiraan waxay keenaysaa muxamedkii sadarka ka bilowday in la tiro xataa yabqa almudaafu maca almudaaf iley fi sadrin waaxid waadix sax wala ayib marka sifa mawsuuf sidaas ugu qaado hadii wa ama almaxwu tiritaankii fa lkashta yuu u dhaweynaya kashti iyo xaki waa isku wada mid kashti waxaa waay kashata hadii lu yihahdo ninkaa maqaarkaa laga fiiq ilaa laftiisa soo baxa kashtiyaa la yihahda marka waa isla fiiqitaankii maxwiga laakin waaba ka duwan yahay wa ama almaxwu fa yuqaaribu lkashta fi xukmihi aladi taqadama dikruhu wtatanawc turuquhu markaan kashigu kaaga kaaga hadlaya macnaha maxwiga dheh wamin aqrabiha maca anahu aslamuhaa bu waxa qariibka ah oo weligeed la maqlimu maca anahu aslamuhaa qariib ha ahaada laakiin midka ugu wanaagsan weeyaane maa ruwiya can saxnuun ibni saciid الtanuqi alimaam اmaliki anahu kaana wuxuu ahay rubamaa kataba shay shaygii inuu qoro uma laciqahu markaasu carabka ku marinay waxa weyaan wixii markuu qoro markuu arko wixii qalad inay yihiin waaba carabkuu ku tirinaa wixii dhama marka wuxuu iri midaas gariib waay oo wax oo badanaa dhacmaha laakin aslam weeyaano meshi waxay kusoo baxay meel nadiif ah in yar aad qoraxda udhigay waay angegay haddana waad ku qoranaysaa laakin waxaa la leefi kara maxay yihiin waayo matala hadka adi xibriga laga sameeyo caano iyo iyo iyo iyo masalan dhuxul oo iska caadi ah haddii laga sameeyo waa la leefi karaa maafi ayi mushkila oo dhib keeni mayso laakiin xabag oo kale haddii ku jirto oo masalan xudayga geedka aan ihahdoo kale haddii laga qasay xibriga haddaad tiraa waa leeba inaad ku dhimatid aa dhici karta geeda sun ahaa jira oona laga sameeyo xibriga laga sameeyo ama qaraar oo aada u dhib badan oo dhib inay ku keenaan laga yaabo marka dariiqadaas uu leeyahy aslam aniga uma arkayni aslam ayib lacqiga waa leefid waayo carabka saas loogu leefo waa la yihahda wa ilaa hada yuumi u ishaarayaa buuri maaruwina can ibraahim annakaci radia allahu canhu anahu kana yaqulu min almuru'ati waxaa kamid ah eh, yani qofkii inuu eh, iswanaag dhowro an yuraa in la arka fi thawbi rajuli iyo washafatayhi midaad ina khad lagu arko qofkaas daalibcilmi inuu yahay tusinaysaab kulehay markay meelahaan khadkaagu yaallo shafateynka bimaa likatrat lacq aa laga hadlay marka walaa adunu dalika inay sawaabta waagii hore waxaan dhihi jirnay meeshaasaa khaladka qalinka la marsi jira dhegta hoosteeda yani inay tahay nin eh, dugsila oo mutamayiz ah oo muxtaram ah waa is waa iswadaan haqaafo meel ka wada timid weeyaan alraabic cashar liyakun fii ma takhtalifu fiihi riwaayaatu qaa'ima bidabti ma takhtalifu fiihi fii kitaabihi liyakun ha ahaado fii ma takhtalifu fiihi riwaayaat riwaayaatu riwaayaadka waxay isku khilaafayaan qaa'iman mid uqumo bidabti maa shay inuu koobo takhtalifu fiihi riwaayaadka isku khilaafaysa fii kitaabihi جيد التميiز بynهmaa mid kala saara ha noqdo xatىa laa تkhtaliطa saysan isugu darsamin watashtabiha oo fayafsuda caleyhi amruhaa amarkeedusan ugu fasaadin riwaayaat waxa weeyaan sida hadda aan idin sheegay oo kale nasaa-i oo kale riwaayadiisa kitaabkaas talaamiida ka warisay nina waxa weeyaan awal man qara'a calى النasaa-i kitaabahu matala nasaa-i waa nin imaam a axyaana yudiif axaadiث ninka aakir man akada minhu الsunan yakun cadadu axaadiiثi akar miman akada canhu ish fi bidaayat amr axyaana axyaana yaxsul caks waxaa weya imaam kitaabku markuu alifo ou jamciyo ninka ka maqlo waxaa laga yaaba inuu icaadata nadar ku sameeyo axaadiid badan ou yihi kuwaan shardigayga kuma haboon ou xadf marka ninka awal man samica akada kula hadi اaxaadiid wاakir man samica qad samica kitaab munaqaxan muhadaba marka cadadki waa iskhilaaf riwaayaat waa riwaayat alxamzi riwaayat fulani riwaayat fulani aa lagu leeyahay marka sunan nasaa-i waa asoo mualaf waaxid ou yahay nin ou leeyahay bay haddana cadad alaxaadiid takhtalif min insaan liaakar calى xasab الzaman wاlidaafati wالnuqsaan marka riwaayaatkaas waxaa la rabaa kitaabkii haddaad warinaysid an tarwi calى riwaaya mucayana uma tudiif maa cinda riwaaya thaaniya fi lhaamish aw fi lxaashiya sida wixii ukala cadaada laakiin ha isku dhex darin oo riwaayadan aad xadiidkan ka heshay kitaabka bartankiisa ha ku darin lianna hadihi riwaaya lati taqruha hiya lifulan walaysa hada alxadiid minha taasaa laga hadlay haddi wasabiiluhu an yajcala awala inuu yeelo matna kitaabihi kitaabka uu asiga akrisanayo calaa riwaayatin khaasa riwaaya gaarku ah inuu horta yeesho oo riwaayatu xamza can sunan an nasaa-i oo kalaad leedahay uma maa kaanat min ziyaadatin wixii ziyaado ku jiro liriwaayatin ukraa alxaq ahaa markaas gadaal danbuu kaga haleeshiyo aw min naqsin wixii ku jiro aclama caleyhi waa calaameeya aw min khilaafin wixii ku jiro katabahu waa qora intee marka intee lagu idaafeynaa intee lagu calaameynaa intee lagu qoraa ima fi lxaashiya ko oo markaa riwaayadana naskay ku qoran tahay wixii dheeraadeena xawaashida lagu qoray ayib wa ima fi gayrihaa ama kitaabka gudihiisa lagu qoray mucayinan asoo cayinaya fi kuli dalika man rawaahu dheeraadkaas ninkii wariyey daakiran ismahu asoo sheegaya bitamaamihi waxa weeyaan kitaabkii markaad riwaayadii ninkii oo asalka aada warisid fi daakili kitaab waa ku qori kartaa lakin waxaad leedahay wa fii riwaayati lifulan ziyaadatu xadiiin wahwa qawlu xadahanaa kayta wa kayta matnigay ku dhex jirtaa laakiin ninka iskale magaciisa baad sheegtay ama calaamo oo hadda lagu yaqaano kuu soo wado kuu sheegi doono almuhim ama xaashiyada ku qor dheeraadka riwaayadka kale ama fi daakili nasi haddaad ku qortidne waxaad ku bilaabataa ninka riwaayada dheeraadka iskale iyaad ku qoraysaa magaciisa marka waxaa la ogaanayaa ana hada khaarij can ariwaaya alasliya saas weya ayb fain ramaza ilayhi hadduu ku ishaaro bixarfin أو akar facalayhi maa qadamnaa dikrahu waxaan soo hormarinay inuu sheego weeyaan oo min annahu yubayinu lmuraada bidalika midkaas ulajeediis inuu caddaynayo fi awali kitaabihi aw aakhirihi xataa laa yatuula cahduhu bihi fayansaa waxuu ku leeyahay haddii aad tiraahde wa fii lakin wa fi riwaayati في a tiri في riwaayati cayn fi riwaayati nuun haddaa tiraadi waxaa lagu leeyahay waa inaad arintaas fa maxaad ula jeedaa nuun maxaad ula jeedaa bidaayat alkitaab ama nihaayati inaad ku sheegti lianna waxaan laga aamin ahayn xataa laa yatulu cahd yatuula cahduhu bihi fayansa adig in ilowdaaba laga yaaba fa'dan maxaan ula jeeda nuuntan maxaan ula jeeda laakin waa inaad ku qorataa fi esh fi muqadimat lkitaab hadhowdi damo markaad ka shaki sifa maxaad ishaarin waxaad leedahay muqadimada akrifa waxaan ula jeedaa farabri oo kale ay ku imaanayso xataa laa yatuula cahduhu bihi fayansaa saas maa idin qoran aw kay laa yatuula maxaa idinkugu xigo Ah, ani hadda waxaa iga maqan wuxuu uri kay laa yatul iktisaaru cala rumuus saasaa ii qoran saasoo qoran maa jira iri khaladkaas oo dhan macnii waa iskeeni waay nusko kalaan raadiyey intaanoo dhan hal sadar baa iga maqan ayada dhan kay laa yatula kay laa yatuula cahduhu bihi kitaabka waktigiisa inuu dheeraadaa laga yaaba oo fayansa rumuusta u iloo aw yaqaca kitaabuhu ilaa gayrihi kitaabkiisa inuu cid kale ay qaadato ayaa dhici karto oo markaa fa yaqacu min rumuusihi rumuustiisa ninka keyrka ah u ku dhaca fii xayratin iyo wacaman ninaad kitaabka kaa qaatay oo kaa cariist inuu ka faa-ideysto haddaadan rumuusta ulajeedadeeda sheegin ninkii oo kitaabka qaatay wa fi fa wa fi nuun wa fi cayn xaguug u aadaya laakiin haddaad muqadimada ku sheegtid intuu laabto ou leeyahy muxuu fa kala jeedaa muxuu nuun kala jeedaa marka inaad adigii lowdid waa suuragal inuu kitaabka cid kale kaa qaadato oo rumuusti ulajeedadaadi uusan aqoonin oo fa yaqacu fi min rumuusihi fi xayratin wacaman waqad yadfacu ila اlاktisaar waqad yadfacu inuu inuu u dhibaato geliyaa dhici karta ila الاktiصاar calى rumuuز lagu gaabsado cinda katrati riwaayaat اlmukhtalifa dafci waxa weyaan biduuni iraadatika wixii in lagugu riixa laa dafciga marka waxaa laga yaabaa qofkii waxyaalaha ku ximbaarayo qad yadfacu الاktisaar inuu ku ximbaaro laga yaabaa calى rumuuز u ku gaabsado likatrati riwaayaat اlmukhtalifa saasay ku fiican tahay ya waqad yudfacu ilى الاktiصaari alى calى الrumuuzi cinda katrati الriwaayaat waqad yudfacu qofkii in lagu dafciyaa dhici karto oo lagu riixo ilى الاktiصaar inuu ku gaabsado calى rumuuzi uu ku gaabsado cinda katrati riwaayaat الmukhtalifa riwaayada iskhilaafaysa badigeeda kitaabkii haddii sheeki ay toban qofood ka wariyeen tobankii qufoodna ay khilaafkooda badan yahay hada yaziid xadiid wahada yunqishu xadiid wahada yudiif wahada yaxdif hadday saas tahay qofkii waxaa laga yaabaa dan inay biddo inuu magacooda soo celceli karin mar kastaba ee rumuus ou isticmaalo leesh liana ruwaad lihada alkitaab kathiiruuna waاkhtilaafuhum kathiir ayda fahada yadfacu almuali aw saaxiba alkitaab an yaktasira calىa rumuuzihim likasratihim ayagi yaa badan saasuu ya waاktafaa bacdhm fi tamyiizi qaarkood waxayba ku kaaftoomeen inay kala saaraan bian khasa riwaayat almulxaqa riwaayada dheeraadka ah bilxumra gaduud inuu ku ekay yani kitaabka kadm aswad ah lagu qorayaa haddii ninkaas kitaabka nuskadiisa lagu qoraya midka ka baxsan ou ziyaado keenan ziyaadada qad axmar ah a lagu qoraya waa ku badantaha kutubta makhtuuطaadka iskaaliyada keliya waxay ka imaanaya hadhow haddii taswiir la geliyo wixii way wada madoobaane ilaa taswiir mulawan mooye waana adag tahay laakin kutubta hore waad arkaysaa yani khutuud mukhtalifa axmar azraq wakeyta wakeyta oo lagu kala bixiyey facala dalika abu darin alharawi min almashaariqa min ruwaati صaxiح الbخaarي wa abulxasan alqabisi min almagaariba maca kahiiri min almashaaiqi wa ahli الtaqyiid oo riwaayadii ayadoon saaxiibkeedi la sheegeynin yaa waxaa loogu kaaftoomaya khad axmara in lagu qoro faإida kana fi riwaayati اmulxaqati ziyaadaة calى alati fi matn اkitaabi katabaha bixumra iyada laftigeeda lagu soo celi faida kaana fi riwaaya mulxaq riwaayada dheeraadka wadato waxyada lagu haleeshiina ziyaadatun hadday ku jirto cala lati fi matn kitaabi midka uu ninka ictimaadayo iyo midaan dheeraadka hadday ziyaado isku khilaafaan katabaha ziyaadadii waa qora bixumra gaduudu ku qora axmar wain kaana fiiha naqsun waziyaadatu fi riwaayati alati fi matn kitaabi xawaqa calayha bilxumra wain kaana fiiha fi riwaaya mulxaqa naqsun ayadiyaaba gaaban riwaayada aada ictimaada akar ah oo ayadaa axaadiid dheeraada wadato tii mulxaqa ahayd axaadiid midaan adiga asalka ugu jirto maku jiraan naqsun wa ziyaadatu dheeraadkana fi riwaayati alati fi matl kitaabi xawaqa calayha bilxumra marka jaduud uu macnaha ku hareeraya macnaha waxa weeyaan dheeraadkan gaduud laguma qorayo laakin gaduudkii baa lagu hareereyna waxay tahay gaduudkan midku ku hareereysan yahay riwaayada mulxaqada ma qabto ee midii asalka ah keligeeda leh hadday ziyaadada mulxaqada leedahayna asigaaba axmarka lagu qoraya saas ayib uma calaa faacili dalika ninka sidaa sameynaya waxaa ku waajiba tabyiinu man shaksi inuu cadeeyo lahu riwaayat lmucalama riwaayada la calaamay ninka iskale bilxumra lagu calaamay fii awal kitaabi aw aakhirih yani magaciisa inaad sheegtid markaastaad diideysaa axmar laysku qoray marka waxaad leedahay haddaad aragtid kitaab muqadim famaa katabtuhu bilkhaط اlaxmar fahuwa lifulan wabikhaط اlaswad aladi huwa aslu kitaab fahuwa riwaaya asliya wahiya lifulan muqadimadii sidaasaad ku leedahay marka qaacidadaasaa lagu soconaya ayib alkhamis cashar galaba calى katabat الxadiid الاktisaaru calى الramsi fi qowlihim xadaثana وأخbarana qalaba waxaa ku batay calى katabat الxadiid qolada xadiidka qorayso الاktisaaru inay ku gaabsadaan calى ramzi ishaaradii fi qowlihim xadaثana وأخbarana ay ku qowleen xadatanaa wa akhbarana yaa la badatay ayadiyaa lasoo gaabina oo wax yar laga qaadanaya ramzi yadulu calaa xadatanaa mathalan hanaa a laleeyahay wa yadulu calaa xadatanaa na oo kale laleeyahay ama ama ana oo kale leeyahy akhbarana ayaa lagala jeeda marka waa ramzi yadulu calaa asli اkalima gayra anahu shaaca dalika midkaas wuu faafay wadahara xataa laa yakaada yaltabisu maba yani sida loo isticmaalay badigeed iltibaas maba galay sida loo yaqaanabo amaa xadahanaa marka sidee loo ramsinaya fayuktabu minha shatruha alakiir shadriga dambaa laga qoraa wahwa thaa-u wnuun wlif hana alaleeyahay meesha u dhiilaya xadathana zuhri hana zuhri hana naafic hana ibn cumar alaleey hana hana marka hana cibaara cadeesh xadaثana intaasaa la doorbida xa i daal aal rabaa in la gooyo si masaaxana loo helo warqada haddana waktigana uu soo gaabto intaas waa dadka saas waktigooda ugu xisaabtamayo wa rubama اktusira calى damiiri minha damiirka keligiis inuu gaabsado hadda tanaba tati sii goy naale damiirka naa keligeed in lagu gaabsadaa dhici karta naa aلzuhri naa fulan alal ayb wahwa nuun wاlalif wa ama akbaranaa fayuktabu minha adamiir اmadkuuru damiirkii oo naadi ahay maca alifi awala marka ana alaleeyahay naadi oo damiirka iyo alifta horo bilawga isku qabo maxay noqonay ana ana marka akbaranaas xadathana kuma darsami karto walaysa bxasanin ma aha maa yafcaluhu طaa'ifatun waxay samaynayaan oo min min kitaabati akbarana ay u qorayaan bialifin ay u qorayaan maca calaamati xadathana almadkuurati awala fiiri xadathana calaamadii ugu horeysa waxay hana ayadoo hana ay qora alif ku dareen maxay yihahdeen athana kayfa athana marka athana a ah, calaamo akbarana ay ugu dhigeen qolo saas sax ma ah musanifka wain kaana alxaafidu albayhaqiyu min facalahba ha kamid ahaado laakin maca dalika ma aqbalayna inaad anaa u qortid ama aada ra- ku dartid ma fi mushkila lakin calaamadii fana iyo hamze kaligee waqad yuktabu fi calaamati akbarana ra-an in la qoraa dhici karta bacda alif alifta gala gadaasheed oo maxay noqonaysaa arana inay noqoto awal anaa ay ahayd maadi oo damiira iyo alifkii anaabay ahayd ra alif kadib mari aranaa ay noqotay waa sax wali fii calaamati xadathanaane daalun in la qora fii awaliha haddii meshii hanaa ay ka ahayd haddii lagu yihahdo ayadana ceeb ma ah wa mima ra'aytu aytu fii khatihi waxaa kamida ah ninkan khadkiisa ku arkay addaali fii calaamati xadahanaa tusinaya alxaafiظ waa kamid abu cabdillaahi alxaakim saaxibu lmustadrak wa abu cabdiraxman asulami tilmiid daara qudni wاlxaafidu axmed albayhaqi radia allahu canhum sidaasay samayn jireen oo kuleeyahay oo waa maxay waxay qori jireen arana arana ra'daasay kadib marin jireen وإذا كان للحديث اسناadاn أو أكثر فإنهم يكتبون عند الانتقال من اسناad إلى اسناad ma صورته ح إذا كان الحديث اسناadاn mتنiga keligiis yaa laba سند leh أو أكثر فإنهم يكتبون عند الانتقال markay ka wareegsanayan waxay qorayaan min isناadi ay ka wareegayan ilى isناad آخر ma صورته ح فيr isناadkaana la dhamayna xadaثanaa fulan fulan fulan fulan markii aakirkiisa la geeyay xa la qoray maala malik can naafi can ibni cumar xa malik can zuhri can salim can ibni cumar qaala qaala rasuul llah marka xadi oo har oo la geeyay waxbaa u dhima xadaasay maxaa tahay macnaheedi intaasun baa laga hadlay yani min almashhuur anaa xa taxwiil isnaadka anaan ka wareegsaday oo matniga aan soo wada isnaad kalena waa leeyahay taas waxay u baahan tahay naqli oo miman yuctamadu tii baa lagaaga hadlay wa hiya xaa-un mufradatun muhmala xa keligeed oo wax raacsan aan jirin muhmala dhibacna aan lahayn oo xana ma aha jiimna ma aha walam yatinaa nooma imaanin can axadin shaksi miman yuctamadu nin la cugsanayo bayaanu liamrihaa nin imaam min aimati alxadiid almutaqadimiina nin yihi xada waxaan ula jeednaa kayta kayta ma hayn غayra anii wajadtu waxaan helay bu uri bkhaط اstaadi alxaafid abi cثmaan الصabuni saaxib اlcaqiida wاlxaafid abi muslim cmr bn cali allaythi albخaarي wاlfaqih الmuxadith abi sacdin alkhalili raximahum اllah fii makaanihaa waxay qori jireen badalan canhaa xadi ayoon qorin sax sariixa ee muuqato cad dadkaas aimada ah meesha dadka kale ay xaq ku qoraan ayaga maxay qorayeen sax marka maxay tusinaysaa ana xaa cinda haaulaa muqtasara min ish min sax macnaha waxaa weeyaan isnaadkan oo aan dhamaystiray oon xada ku qoray ma aha matnigiisa ma dhici saanuu sax ku yahay ee matnigiisa waa midkaan hadda aan sheegi doonaa doona walisnaadani yashtarikaani fi hada lmatn sax marka saasi ay macnahi tahay ayb wa hada yushciru w uu dareensiinayaa bikownihaa xada ahaanshadeedo ramzan ay u tahay calaamo ilaa sax ishaara ilaa sax la ishaaray wa xasuna ihbaatu sax sax in la sugo waa wanaagsanaatay haahuna lian laa yutahawahama loo malayn ana xadiida hada isnaad isnaadkan xadiidkiisa saqطa inuu dhacay walianlaa yurakab isnaad athani isnaadka labaad saan loo dul saarin cala isnaad اlawal oo fa yujcala isnaada waaxida looga dhigina lagu leeya waa kala baxsan yihiin saaray sax ku tahay ya yaa loola jeeda ayb wa wa waxakaa li bacdu man jamacatnii waiyaah rixla بkhurاasاn عman wasفh bالfضل min الأصبhاniyiina أنha xاء مهmلة min التحويل تfsirkii labaad w iبن صلاح uri وxakى lي bعض man shksi qaarkood waxay iisoo nqliyeen jamacatnii ayna kulmisay aniga وإyaahu asiga الرحلة ayna kulmisay بkhurاasاn anagoo joogna caman wuxuu iiga soo nqliyey wasafahu bilfadli wanaag uu ku sheegay oo min alasbahaaniyiina kamid kamide eh, annahaa xadii xaa-un muhmala inay tahay min ataxwiil laga keenay ay min isnaadin laga wareysana ilaa isnaadin aakhar qolana saasuu igi sheegay yani jamacadnii wa iyaahu rixlatu macnaha qola awal aan is aqoonin laakiin safaray ku kulmeen safarkii markii la sheekeysanaa la yihi war xadaan bayna alasaniid la qorayo maxaad ka ogtahay markaasu wuxuu yihi dad waxaan aqaanaa oo ahlulfadli waalcilmi waalxifdi oo asbahaaniyiinta kamid eh waxayna yidhaahdeen buu yihi xa-u taxwiil wa waa midda hadda macna ahaan dadka hadday iska qaateen ataxawul min isnaadin ilaa isnaadin aakar wadaakartu fiiha yani khuraasaan gudaheeda markaan joognay ama asbihaan markaan joognay waxaan aan aan mudaakaraynay bacda ahli اlcilmi yaan la munaaqashaynay wa min ahli اlmagribi kamid waxakaytu lahu waxaan u sheegay can bacdi man waxaan ugu naqliyey laqiitu min ahli adiii laqiitu aan la kulmay min ahli xadiidi annahaa xaa-un muhmala ishaaratan ilaa qawlina alxadiid anigaa uu hormaray buuri qol reer maqrib waa ka faa-idaystay yan waxaan annaga xada markaana reer mashaariqa xadaas baynan asaaniid aan qorayno waxa weeyaan waa ishaara ilaa qowlina alxadiid marka xadahanaa fulan fulan fulan xa marki la yihahdo alxadiid matnigi un baa kuu dhima isnaadkii waa kuu dhamaaday saasa anaga aan idhahdaa bu markaasuu ui faqaala lii ahlu lmaqribi wamaa caraftu baynahum ikhtilaafan yajcaluunahaa xaa muhmala buu asiga ninkii reer maqribka ah wayaquulu axaduhum waxau leeyahay idaa wasala ilayha alxadiid idaa wasala ilayha hadduu gaaro alxadiid yani yantiq badel alxaai ish kalimat alxadiid ayib oo waxaa weeyaan hadda sidii asiga uu ibnu salaax uu ku hormaray yaa ninkaa reer maqribin u akriyay wayaquulu axaduhum idaa wasala ilayha hadduu gaaro wuxuu leeyahy xadi markuu gaaro alxadiid wadakara lii wuxuu ii sheegay anahu samica inuu maqlay bacd albaqdaadiyiina yadkuru aydan sheegay anahaa xaa-un muhmala wa ana minhum man yaquulu nin dhahayaa kamid ida ntaha ilayha fi lqiraa'ati xaa wayamuru qola waxaa weyaan markay gaaraan saxaa laleeyahay qola markay gaaraan xaa alxadiida laleeyahay qola marna sideedaa lagu dhaafaa xaa-a la leeyahay ulajeedadii layskuma diidana waxa meeshaan inay sanadkii u dhamaaday intii matniga la sheegi lahay sanadkii labaadna loo guda galay inay tahay hadalka ma joogto ayb marka taas hadalka ma joogto laakin waxaa la rabaa maxaa lagala jeeda xadal mal xadiid miya marka waa amar iska sahla almuhim ula jeedada hadii la garta wax dhib kaloo ka imaanaysa ma ama xaa alxadiid dhe ama xaa ku dhaaf ama eh, sax dhe labadaba waa la keena wasa'altu ana waan weydii bouri alxaafid araxaal abaa muxamedi cabdalqaadir ibn cabdillaahi ruhaawi raimah llahu anha raximahu llahu canha can ilxaa'i baan weydii fadakara wuxuu isheegay anahaa xaa-un min xaayil inay tahay ay taxuulu bayna اlisnaadayn labada isnaad inay isku darsoomaan ay kala ilaalinay qaala wuxuu uri walaa yulfadu laguma dhawaaqayo bishayin cinda alintihaai fi lqira'ati markii la gaaro xadi waaba laga aamusa xaal lama dhahayo xadiid lama dhahayo sax lama dhahayo waaba laga aamusa wa ankara kownahaa inay tahay buu inkiray min alxadiid inay kamid tahay oo iqra' ilxadiida inay ishaaro u tahay u inkiray iyo wagayra dalik walam yacrif gayra haadaa midkaa waxaan ahayna ma ogaanin can axadin kama ogaanay min mashaayikihi wa fiihim cadadun a ku jira mashaaikhdaas kaanuu xufaada xadiid fii waqtihi ninkaas waaba diidayba lagumana dhawaaqayo ulajeedadana laba isnaad un bay kala xirtaa buu leeyahy laakin xadiid iyo sax iyo xa lama dhahay qaala almualifu wuxuu ri ibnu salaaxi weeyaan wa akhtaaru ana waxaan dooranaya wallahu lmuwafiq an yaquula alqaariu inuu yihahdo cinda alintihaa'i ilayha xaa inuu iska yihahdo wayamuru inuu iska dul maro fainahu axwaqu lwujuuhi wa acdaluha wejiyaarka kan ugu dadaa ugu ugu dhowrsi badan iyo midda ugu cadaalnib liannahu wax la qoray oo imaamkii kaa horeeyey uu ku qoray in laga taga ma ah haddii alxadiida aad tiraahdidna wuxuusan ula jelin in ku ximbaartaa dhici karta laakiin inuu wax meesha ku qoran xa ay yihiin hadalka ma joogo sidii u qoran tahay ugu dhawaaq xa saas u le ayib asaadis cashar dakara alkhatiibu alxaafidu annahu yanbagii liaalibi waxa u haboonou yihi an yaktuba bacda albasmalati basmalada kadib isma shayki inuu qoro aladi shayko samica alkitaaba minhu kitaabka asiga uu ka maqlay iyo wa kunyatahu shayka kunyadiisa iyo wa nasabahu uma yasuuqu maa samicahu xadiidka u maqlay minhu min ashayk calaa lafdihi ta waxaa weyaan kitaabkankaad ka warinaysa awl madkl lahu sheikaadaas inaad tacriifisa tacriifkii marka waxaa weyaan ismahu wa nasabahu wa kunyatahu wa baladahu wa taariikahu inaad intaas oo dhan wada sheegta xataa yakuuna waadixan inta sheekaada ka dambaysana wax adiga faragelinku meligiinoo sheekaada soo wax u qortay unbaad u sheegaysaa keliga laakin laka alxaq fi tasarufi tarjamad shaykika intaas keli a wataas waإida kataba alkitaaba almasmuuca kitaabkii hadduu qorto markaan sheekaa kitaab kuu akriyay kitaabkii aad ka qoratay fayanbagii waxaa haboon an yaktuba inuu qoro fawqa satri tasmiya tasmiyada satrka ka koreeyo asmaaa man dad magacyaalkooda samica macahu kitaabkaas la maqlay iyo wa taariikha waqti samaaci kitaabka sheika waqti uu akriyay intaasba ha qoro kitaabkan hadirtaan aan akrinayn oo kale inta kitaabkan dhageysataya ah waxaa lagu qoraya turat safxa meeshaasaa lagu qoraya kitaabkaas sheika samicnaa hada alkitaab cala asheikh wa kunaa hada alcadad fulan fulan fulan fulan fulan fulan fulan ilaa akhirkiisa ayaa la sheegay laakin kownuu fawqa tasmiya uu yihi fi nadar lannahu sidaa haboon inaan basmaad wax laga hormarin inud warqad oo iska mustaqil ah oo madkl kitaab ah aada magacyaasha saamicina macaka hadhow waxaa weeyaan kitaabkaada ninka akristay oo dhan wuxuu ogaana ciddi tilmiidka kula aheyd wanaqaluu hada kitaab can shaykika lasta waxdaka hadhow haddii khalad yimaadaan ama wax loo baahdo ayaga yaa marjic noog yaa noqonaya marka adigi waad qoray magacaada waman samica hada kitaab macaka min ashaykh na waa la qorayaa kulligi weli waxaa haboon hadda inuu sheegaaba laga yaaba fawaad kitaabka waa laisla dhegeysanaa nin baa maqan marka magaciisa lagu yimaado wafaata minhu awali darsi aa lagu qoray ninkaas inta kale waa dhegeyste laakin darsigaas laysa lahu alxaq an yaruyahu can shay ama duruufaa ku timid kitaabka aakhirkiisuu ka tegay ale samica macana fulan hada alkitaab min awalihi ilaa baab kada inta kale hadhowti laysa lahu alxaq an yarwiha can sheikh wahaakada sidaasaa loo qori jiray waxo dhan ayib wa in axaba hadduu jeclaado katba dalika midkaas inuu ku qoro fi xaashiyati awali waraqatin min alkitaab kitaabka waraqadiisa ugu horeysa xaashiyadeeda fiiri in warqad loo khasisaa la diidaya meeshaasaa magacyaalka wada lagu wada qora halkaasaa lagu tixa walidalika sadwe kutub ay u akri jireen nimankaas maxaa lagu leeyahay mathalan ibnu xajar oo kale saddex habeen afar habeenaa bukhaari oo dhan lagu akrinaya yajlisuuna min bacdi alcishaa ilaa salaat alfajr aa loo fadhiisanaya saasay ahayd kutubta markii la naqlinay marka ninkaas habeenkaas oo dhan wuu soo jeedaa laa cindahu shaai walaa cindahu kahwo walaa cindahu nalkaan muriixa ama faynus iyo wax lamid ah wax lagu akrinayo ishumac shamca iyo wixii lamid ah wamaca dalika muطawalaadkaas yaa layla laylatayn lagu akri jira wax lawada ogyahay taarikh taarikh tarjamadooda akriya markaas ayadoo saas ay tahay haddana maktuuta had isdhexyaacsan oo sidaa loo qoray oo cariri ah iyo haddana la akrinayo marka in dadkaas ay mujaladaad qoraan maxaad ku diiday juhdigaasay bixinayaan maca safaa اlqalbi wa xub اlcilmi wاlcazima alakida ilahay markaa fataxa calayhim hada اlcilm anagana utiixat lana jamiic alfuras wanuriid an nanaama tiwaala lwaqti wabacda dalika an aan noqono inaan culama aan noqono dadkan waxaa weya dhigaa xanuunsay wax u akrinay ayb marka sidaas wax loo qara buuri wain xaba katba dalika fi xaashiyati awali waraqat min kitaab fakula mid kasta qad facalahu shuyuukuna nin fawqa tasmiu ku qoray nin bacda e, maca ismi tilmiidu ku qoray mar nin wuxuu ku qoray awal xaashiya intaba waa la sameey almuhim in masmuuci inuu haabit yahay yaa la rabaa qultu wuxuu ri kitbat الtasmiic janba dikrihi axwatu lahu waaxraa bian laa yakfaa calaa man yaxtaaju ilayhi kitbat tasmiic maqalka in la qoraa janba dikrihi dikri raawi yo axwatu lahu buuri saasaa u dadaal fiican wa axra yaana ku haboon bian laa yakfaa inuusan qarsoomin calaa man yuxtaaju ilayhi ninkii looga bahdo yani waxa weeyaan tilmiidka marka ana fulan min fulan ou leeyahay intuusa ismi sheekii gaarin inuu yidhaahdo samictu hada alkitaab min وسمع معي hda الkتاaب فلان فلان فلان كلnaa سمعnaa min شhaykina فلان فلان inuu yihahdo yaa ku haboon ley oo tilmiidki magaciisi inu inu inu inuu raaciyo dadkii la maqlay bu طيب بأنه laa يkفى عalى man يحتاaج إليه وlaa بأسa بkتبatihi تسميiعi in la qoro آkخر الkتاaب و في ظهrihi in lagu qorana waxba diidi mayso waxayثu laa yakfى mawdcu ama aakir kitaab ku qor ama dahri kitaab warqadaan korabo inaad ku qorti intaba diidi mayse tasmiic dadkii kula maqlay ayb wayanbagii an yakuna tasmiicu inuu ahaado bikhaطi shaksin shaksi khadkiisa mawhuuqin bihi lagu kalsoon yahay gayri majhuuli hati khadkiisana aan laga jaahil ahayn inuu ahaado ninka tasmiica qoray magacyaalka kitaabkan dadka dhagaystay ninka qoray in nin la yaqaano u yahay khuduudda culamada waa isla wada yaqiineen madbacad ma jirin ninkaa qadkiisa yustafaad minhu daa'iman ninkaas nin mawthuuq oo diin leh oo dad aan tasmiici ku jirin aan kusoo daraynin dad tasmiica joogin xaasidnimo aan ugu goynayn ee kulligood wada qoray aa la rabaa buu leehay markaasuu yihi walaa dayra xiina idin dhib ma laha في an laa yktuba الshayku almusmicu aw اlmusamicu khatahu inuusan ku qorin bitasxiix dhib malaha yani fiiri marka hore nin tilmiid aha qoraya wasamica hada اkitaab maci fulan fulan fulan fulan fulan markii la qoro caada waxau leeyahay shiikii kitaabka inuu markaa tawqiiciyo uriya wqad صaxa samaacu haaulaaءi minii fi taariikhi اfulaani اmuxadadi aclaahu markaas uu sidaa u qoro sheika tasxiixiisi waa marka waa ogolaasho malaciyaalkaas marka wuxuu leeyahay haddii ninka wax qoray nin lagu kalsoon yahay u yahay sheika inuu raaciyo sharti ma ah oo yuktafaa bicadaalati اkaatibi can tasxiixi sheikhi wa tawqiici waadix sidaas weyaan walaa dayra xiinaidin fi an laa yaktuba shayku lmusamicu khatahu inuusan ku qorin bitasxiix inuu macnaha dadkaas waa iga maqleen inuu ku qoro shardi maaha wahaakada laa ba'sa calaa saaxibi اlkitaabi ninka kitaabka iska leh aydan dhib ma laha idaa kaana mawhuuqan bihi an yaktasira inuu ku gaabsado calى ihbaati samaacihi kitaabkaas inuu maqlay inuu sugo bikhaطi nafsihi fطaalamaa facala الhiqaatu dalika faطaalamaa facala ahiqaatu dalika hiqaadka intay sameeyaan way saas way ku badneed inuu asiga yihahdo samictu hada kitaab min sheikh fulan inuu dah ataa waa lagu kaaftoomayaa haddii nin lagu kalsoon yahay yahay uu yahay buuri ayib waqad xadathanii bimarwa الشhيk abوالمظفر بن الحافظ أbي سعد المrwزي عن أbيه عن mن xdثه من الأصبهانية أن cبدالرحمن بن أbي cبداللahi بن mndh qرأa ببغdاd in ku akriyay جuزءا على أحمد الفرضي inuu ku akriyay وسألh خطه buu weydiistay inuu u twقيiciyo ليkuna xujة lah markuu yihi markaan inan kitaabkan kaa maqlay shiikow ii qorboori faqaala lahu abu axmed wuxuu ri yaa bunaya wiilkaygiyow calayka bisidqi buuri run laazim fa inaka idaa curifta bihi run haddii lagugu garto laa yukadibuka axad cid ku beeninaysa maraha wa tusadaqu waa lagu rumayna fii maa taqulu wa tanqul haddaadba iqa tahay dadka ay cadaaladaada ku kalsoonaadaan maba iga baahnin tasxiix iyo tawqiic igama baahni lannahu ninki fulan ma yiri wku yiri waa saxa lagu lehay waida kaana gayra dalika haddaadan hiqo ahayn falaw qiila laka haddii lagu yihahdo maa hada bikati abi axmed ilfaradi maada taqul lahu tawqiiceeda muxuu ku tara adaa samaystaa lagu leeyaha dhowsi dambe haddayba kalsooni jirin ama aan ku saxiix yeelo ama aan kaatay waxay ku kordhinaysa male lakin haddaad rabtid an takuna maqbula cinda cibaad illahi fakun saadiqan amiina mawhuuqa faqat wa hada saxiix boqolaal khabar nin ay kuu sheegaan waxaa laga yaaba marka qaarkood hal nin wuxuu kuu sheegay inaad kaga kalsooni badanta uma ina calى katibi الtasmiici الtaxariya والاxtiyaaطa وbayaan الsaamici wاlmasmuuca minhu bilafdi غayri muxtamali وmujaanabati الtasaahuli xuri uma ina calى katibi الtasmiic dadka dadka oo xaadiri magacooda qoray waa dadka dadka xaadirinaya ataxariyaa laga raba dadaal iyo اxtiyaad waa isla meeshile iyo wa bayaano saamici ninka maqlay oo asiga iyo majmuucadi ah iyo walmasmuuca minhu midka laga maqlay oo sheekhi ah bilafdin inuu ku qoro gayri muxtamilin wejyaal aan ixtimaaleyn yani fulan fulan fulan samicuu min ashaykh fulani fulani in la yiha aan rabo wa mujaanabata tasaahuli in la fududaysta in laga fogaado fii man yuhbatu ismuhu ama fii man yuhbitu ismahu ninka magaciisa uu ku sugayo inuu saamiciinta kamid yahay inuu inuu tasaahul ka ilaaliyo bimacnaa tasaahulka waxa waa an tudkila min asaamiciina fi saamiciina man laysa minhu tasaahul iyo inuu ka digtoonaado min isqaadi ismi waaxidi minhum ligaradi fasid yani dadkaan hadda dhegeystayn inaad isku xun tihiin siga waad goynaysa nin kaloo jooginna waad ku qoraysaa cadaaladii way taas waxa u dhimaysa waxaa la rabaa nin kasta oo jooga inaad tiraahdo xadara macanaa fi tasmiici hada alkitaab fulan fulan fulan ninka xataa marka qaarkeed xaaladiis waa la sheegay ilaa ana fulanan kaana yancasu wakta tasmiic qori ninkaas hadhowti dambo waxaa weeyaan kitaabkaas laga maqli maayo wa hada kaana yataxadatu wadaka ilaa aakiri sidaasaa loo qori jiray ninkii sunan bayhaqi iyo marka maktuutaadkeeda aad fiiriso waxyaala badan aad ku arkeysa fain kaana muhbit asamaaci ninkii samaaca dadka qoray dadka ninkii xaadirinay wa haddii uu yahay fain kaana muhbit samaaci ismu kaana غayra xaadirin fi jamiicihi dhammaantiis hadduusan xaadirin ninkii maanta dadka xaadilinayaaba maqanbo laakin ahbatahu waxaa sugay laakin ahbatahu tasmiici wuu sugay muctamidan asoo cugsanayo calىa ikbaari man shaksi inuu u waramo yafiqu bikhabarihi khabarkiisa ku kalsoon yahay oo min xaadirihi falaa ba'sa bidalika in shaa allah ninkii maanta maqnaaday nin kalaa dadkii xaadiriye marka ninkii beri hadduu yimaado dadkaas taxdiirku wuu wada qoraya soo ictimaadayo calaa man kaana xaadiran wakataba tasmiic ninkii dadkii xaadiriyo taasna waxa weyaan waa suuragal uma ina man habata samaacuhu ninkii samaaciisa u sugnaaday fi kitaabihi faqabiixun kitmaanuhu iyaahu ninkii arday ah inuu kitaabka wax ka dhegaystay ay sugnaatay man habata samaacahu min kitaabihi fi kitaabihi adigoo tilmiid ah kitaab haysat wa anta samacta alkitaab cala sheikh ninaa kula fiirsanay ninkaas marka samaaci buu kuleeyahay fa qabiixun kitmaanhu iyaahu in kitaabka loo diido way way daran tahay wa mancuhu in laga reebana way daran tahay min naqli samaacihi samaacaas inuu yihahdo waa ka guursanaya i keen iyo wa min naski kitaabi ninkii kitaabka kula fiirsaday wakti u dayacay samaacu sheik kuleeya tilmiidu noqday lahu laq an yarwi hada kitaab walaysa cindahu nuska marka ina tidhahdo kitaabka ma fiirsanaysa kitmaan wa ama waxaa tiri kitaabki wuxuu ku yiri isi waa soo naqlisanay kitaabkan samictu cala Eh, intaasoo dhan waa mamnuuc wa idaa caara iyaahu marka hadduu ogolaado in kitaabkuu caariyeeyo falaa yubdi bihi yuusan la daahin yidhi ninkii miskiinka ay kitaab la- kitaabka la-ay haddii kitaabkii la siiyo asigana yuusan kitaabka xabisi waa iska tawjiihaad waay warwina can الzuhri anahu qaala inuu yihi iyaaka waquluula kitaabi iyaaka waxaan kaaga digayaa iyo waquluula kitaab kitaabta oo la khiyaamo n xadid waay ululka asla waxaa loo isticmaala alakdu min alhanimati siran hulul loo yaqaan qiila lahu waaa lihi wamaa hulul kitaab muxuu yahay qaala xabsuha can asxaabiha dadkooda laga xabisay ninkii kitaabka ku siiyey oo ku caariyey isaga u baahan yahy lannahu mutawaqifun fi riwaayati kitaabkii buu rabaa inuu wax ka wariyo adigana waad iskala safartay ninkii cilmigii oo xasilo dhan waxaa waay martiyu ka noqday adigoo ku sugaya waruwina can fudayl bni ciyaad radia allahu canhu anahu qaala laysa min afaali min afcaali ahli warac kamid ma aha walaa afcaali lxukamaa an yaakuda inuu qaato samaaca rajulin rajul samaaciisa iyo wa kitaabahu fayaxbisuhu canhu uu ka xabiso kitaab aada caariyeysatay ninkii kitaabkii maqlay waxa weeyaan waad ka xabista waman facala dalika faqad dalama nafsahu cilmi dhanuu sabab u noqday inuu ka xirmaanay ninki wafii riwaayatin waxay ahayd walaa min walaa min ficaali lculamaa kamid ma ah an yaakuda inuu qaato samaaca rajulin wa kitaabahu fayaxbisuu calayh faina mancahu iyaahu fain manacahu iyaahu faqad ruwiina jawaabteedii hadduu u diido ana rajula idacaa inuu sheegtay calaa rajulin bilkuufa samaacan inuu ku sheegtay manacahu iyaahu oo u diiday ninkan inaad dacwey kitaabka u haysto samaacaan kuleeyahay waa la fiirsaday sheekaana kuga dul akrina samaacaan kuleeyahay buu kitaabkii inuu isiiyana waa diiday saasaaba maxkamad loo geyni fataxakama ilaa qaadiha xafs ibni kiyaas faqaala lisaaxib lkitaab wuxuu ri akrij ilayna kutubaka yani kutubtaada noo soo bixi famaa kaana min samaaci hada rajul rajulkaan samaaciisa wixii ku qoran oo kamida ah, بخط bikhaطi yadika aad ku qortay alzamnaak wamaa kaana bikhaطihina acfaynaaka minhu uri kitaabkaadi keen haddii adiga ay ku qoran tahay samica mini سمع maci samica maci hada kitaab min shayki fulani fulan haddaad khadkaadi ku qortay xaq uu kugu leeyahay caleyhi an tuadiya haddii asiga uu ku qortay markaan biadiga bikhadihi huwa ana samictu hada maca malika kitaab fulan fulan asaa qoray marka qoraalkaas o qoray inuu biridaata inuu aha in kale lagama laguma ilzaami karo laakin adiga haddaan qortay ninkaana ila maqlay bikati yadika yajib calayka an tadfaca lahu kitaab xataa yanqula samaaca saas wey ayib qaala bnu khalaad wuxuu uri sa'altu abaa cabdillahi zubayri baan weydiiyey oo axmed ibn zubayr asigana la yihaahdo can hada faqaala wuxuu uri laa yaji-u fi hada lbaabi baabkan asiga imaamaayo xukmun axsanu min hada lianna khata saaxib اlkitaab ninka kitaabskale khadkiisa daalun calaa ridaahu inuu raalli ku yahay tusinaysaa biistimaaci saaxibihi macahu ninkan kale inuu wax la dhegeysto u ogolaaday u ku qoray qaala ibnu khalaad wuxuu uri waqaala gayruhu qaar kalena waxay yidhahdeen laysa bishay waxaas waxba ma aha ninkaan wax ku ilzaami kara kitaabkiisa an yukrijahu ilaa gayrihi ma jiraan qolaasaas laga soo guuri ayb warawa alkhaibu alxaafidu abu bakrin can ismaaciil bni isxaaq alqaadi anahu tuxukima ilayh fi dalika macnaha waa loo xuguntamay waa ism ficil majhuul maadi ah faadraqa maliyan madaxayo hoos u dhigay in badan uma qaala lmudac mudac muddaca calayhi midka wax lagu sheegtay wuxuu ugu yihi in kaana samaacuhu fi kitaabika bikhaطika fayalzamuka an tuciirahu tii hore fatwadii hore kalowa wain kaana samaacuhu fi kitaabika bikhaطi gayrika faanta aclamu labadii fatwa israa qultu waxaan idhi buri ibnu صalaax xafs bnu kiyaas oo kii hore waay macduud fi طabqaة اlأulى min aصxaabi abi xaniifa jafar ma xafs kii hora ma soo dhaafn xafs xafs bnu kiyaas qultu waxaan idhi buri xafs bnu kiyaas macduud fi طabqaة اlأulى min aصxaabi abi xaniifa tilaamidi abu xaniifa hataa abu abu yusuf alqaadi waa ka weyn wa abu cabdillaahi bzubayrina min aimati asxaabi الshaafici uu kamid yahay wa ismaaعiil بn isxaaq waa ninkaa ugu dembeeyey oo hadda fatwada badel damciye waxa weeyaan lisaanu aصxaabi malik malik asxaabtiisa ninka oo oo afhayeenka u ahay wa imaamuhum waqad tacaadadat aqwaaluhum fi dalika aqwaashoodii waa waa is waa iscugsatay oo waa is adkaysa wayarjicu xaasiluhaana wuxuu laabanaa marka laisku soo arooriyo ilaa ana samaaca gayrihi qof kale samaaciisa idaa habata fi kitaabihi hadduu ku sugnaado biridaahu ridaa saaxib اkitaab fayalzamhu icaaratu iyaahu kitaabka inuu caariyaa laazim ku ah waqad kaana wuxuu ahay buu yihi laa yatabayanu lii wajhuhu markii hore sababta arrintaas u yihaahdeen meesha u cugsadeen iima muuqan uri ibnu salax yiri uma wajahtu waxaan ku caday buu yihi biana dalika midkaas bimanzilati shahaadati lahu markhaati uu ninkaan hayo lamid yahay oo cindahu cinda saaxib اkitaab facalayhi adaauhaa inuu gutaa waajibka bimaa xawathu shahaadada waay ay koobtay wain kaana fiihi haba ku sugnaado fadlu maalihi maalkiisa inuu bixiyo kamaa yalzamu say ugu laazimayso mutaxamila shahaadati shahaadada ninka ximbaara adaauhaa inuu soo guto wain kaana fiihi badlu nafsihi naftiisa inuu bixiyaba haka laazimto bisacyi inuu ku bixiyo ilaa majlis alxaakimi inuu usocdo liadaa'iha shahaadadii u guto walcilmu cind allah ibnu salaax wuxuu leeyahay markaan fiiri meesha ay kasoo qaadeen aan fahmi wa markii dambaa waxaa ii caddaatay nin haddii uu nin markhaati u yahay cid kalena uu haynin oo loo baahda markhaatidii inuu guto ninkaas shahaadada ilahi wuxuu walaa taktumu shahaada waxaa waajib ku ah ninka shahaadada u ahaayo inuu intuu tago wakti bixiyo safar u galo xataa yu-adiya tilka shahaada marka ninkaas oo markhaatida loo noqonaya waa xaq ninka shaahidka uu kuleeyahay laa yaqdir saaxibu shahaada an yarfuda u yihahd wallahi ani wakti umaha yataratab calaa dalika wakti ma laga yeelayo taas markii say ku laazimtay tanna waxay lamid tahay ninkaan saaxibulkitaabka inuu markhaati u yahay ninkaas inuu kitaabkan la maqlo kitaabtii hadduu ka celiyana waxay lamid tahay ninkii shahaadada oo ninka markhaatida u ahaay suusan u diidi karna loogu ilsaamana inuu bixi sidaasuu leeyahay waqad kaana laa yatabayanu lii waxaan ii cadaynayn wajhu wajhu fatwaahum uma wajahtu waxaan ku jihey wur biana dalika bimanzilati shahaadatinay lamid tahay biana dalika kitaabka oo masmuuca ku qoran yahay bimanzilati shahaadatin aw lahu lisaamici cindahu cinda maliki alkitaab facalayhi calaa saaxibi اlkitaabi adaa'uhaa bima xawathu kitaabkan waxa ku qoran oo markhaatiga inuu udhiibo wain kaana fiihi haba ku sugnaada badlu maalihi oo kitaabkiisa bixiyo wa kamaa yalzamu soo ugu laazimi jiray mutaxamil shahaada ninka shahaadada ximbaarsan adaa'uhaa inuu guto wain kaana fiihi ay fii dalika badlu nafsihi naftiisa inuu bixiyo bisacyi uu ku bixiyo ilaa majlis alxaakim liadaa'iha shahaadada inuu guto waktigaa ku baxay uma idaa nasaka alkitaaba buuri ninkii tilmiidka kitaabka hadduu qorto falaa yanqulu samaacahu samaaciisa uma uma kuma guurinayo ilaa nuskatihi ilaa bacda almuqaabala mardiya ninka kitaabka waa ku caariyey oo aad ah kitaabkii la maqashay kitaabki waad guursatay markaad guursatay ood kitaabki soo guurisay marka lama haboona inaad inaad inaad tirahdid warqadii korkeeda ku qortid ana samictu hada kitaab kaytu kaytu inaad tirahdid oo samaaci u qornaayoo kale inaad calaa dahri kitaab ku qorat kuma banaano ila bacda almuqaabala almardiya nusqadii markaad nasa kadib kitaabkii soo caariisatay haddana ku dul akri markaad saxdid samaacii meesha ku qornaadana haddana waa ku guursan kartaa markaas adi kitaabkaada asal u noqota wahaakada laa yanbagii liaxadin umahaba uma haboono an yanqula samaacan inuu guuriyo ilaa shayin min anusakh samaaci waxaa weye dadkii magacyaalkoodii aw yuhbitahu fiiha nusakta inuu ku sugo cinda asamaaci ibtidaa marka ugu horeyso markii aada maqashidba horay uuma wareeji karti ilaa bacda almuqaabalati almardiya bilmasmuuci la muqaabalay kay laa yaktara inuusan ku kadsoomin axadun shaksiyaa loo yeelaya bitilka nusra uusan ku kadsoomin gayri lmuqaabala ilaa an yubayina inuu caddeeyo maca naqli wa cindahu kownu nusrati gayru muqaabala ilaa an yubayina inuu caddeeyo maca naqli markuu soo naqlinayo iyo wa cindahu cinda naqli ama cinda riwaaya inuu yihaahdo an yubayina kowna nuskati nuskada ahaanshadeedo gayra muqaabalatin inay tahay hadduu cadday kitaabkan asiga a ah, waxaa weyaan naqaltuhu min farcin muqaabalin al lakini lam uqaabilhu calaa nuskati zamiili waa un ka qorta keli ah saas inuu cadday waa soo dhaafay musanifku wuxuu kusoo celi ma garanay wallahu aclam sala allahu wasalam calaa nabiyina maxamadi waalihi wasaxbihi ajmaciin